bismi اllahi الرحman <clears throat> الرaxيim alxamdu lilah rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed wعlى alih wsaxbi aجmaعin allahuma anfacna ma calamtana wcalimna ma yanfacuna wزidna cilma qala اlmusanifu raximah اllahu taعalى alfasl الthalith khabr اlآxaadi اlmushtarak bayna اlmaqbuli wاlmardudi w fihi mabxaثani almabxaث اlأwl taqsim اlkhabr bnisbة ilى man usnida ilayh والمبعث الثاني أنواع الخبر متفرقة مشتركة أنواع أخرى متفرقة مشتركة بين المقبول والمردود waxaan ku jiraa qaybintii khabarka la qaybinayay xadiidkii nabiga aleyh الsalaatu wasalaam ama akhbaarta marka laga hadlayo dhowr ictibaar baan soo maray haddana gabagabadii baan ku jiraa xagga akhbaarta iyo qaybinteeda ملحقاaد kale oo ku saabsan على qلل xadيiثka yu keeni doona مصنفka wka soo maray أقسام الخبر باعتiباaر وصuلihi إلينا marka la فiiriyo siduu nagu soo gaaray ama باعتiباaرi طرقina waa la dhahay إلى متواaطiرi و أحاadin baa loo qeybiyey متواaطiرkii لفdi iyo معنوي مثاaل iyo xukن intaasuu lahaa waa iska koobnaa متواaطiرka أحاadi baa la qeybiyey باعتبارات waxaa loo qeybiyey biictibaari duruqihi marka laga hadlaayo iyo biictibaari alqabuuli waraddi marka laga hadlaayo iyo biictibaari alcamal marka laga hadlaayo iyo biictibaari man usnida ilayhi alkhabar marka laga hadlaayo isago intaas ictibaaru leeyahy marka laga hadlaayo biictibaari duruqihi maxaa la yidhi khabar baaxaad saddex boo qaybsatay ilaa mashhuurin wa casiizin wa gariib markii la fiiriya binisbati lilqabuuli waraddi aqbalka maxaa maqbuula maxaa marduuda maxaa loo qeybiyey ilaa maqbuulin marduud baa loo qeybiyey maqbuulkii waa kii la qeybiyeyoo waxaa loo qeybiyey saxiixun lidaatihi saxiixun ligayrihi xasanun lidaatihi xasanun ligayrihi waa kii marka saxiixii lasii dhex galay oo asaxulasaniid baa jirta kutubtii laga qoray baa laga hadlay bukhaari tacliiqaadkiisi baa la sheegay ilaa akhirih xasankana waa la sheegay ayb kadib baa haddana waxaa loo qeybiyey khabarkii biictibaari alcamali wa gayri alcamal ma lagu camal falay mise lagu camal falay marka laga hadlayo biictibaari almacmuuli wa gayri almacmuul mid lagu camal falay midna lagu camal falayn waxaa loo qeybiyey labaa loo qeybiyey almuxkamu waannaasikh labadaa waa macmuul almutashaabih ama mukhtalifu alxadiid waa almansukh mukhtalif alxadiid walmansuukhna dhinac bay ahaayeen mukhtalif alxadiidki waa kii laga hadlay duruqda la qaadaya jamcigii iyo tarjiixii iyo nasakhii iyo tawaaqufkii intaasa la gaarsiiyey kadib baa marka maqbuulkii laga baxay marduudkii baa la galay marduudkii waa la qeybiyey waxa loo radiyey bisababi saktin araawi raawi waa dhacay ama طacnun fi raawi raawi waa la duray sakdigii waxaa loo qeybiyey laba qeybood daahir iyo khafi waa loo qeybiyey daahirku meeqay noqdeen afar almursal walmucalaq walmucdal walmunqadic laba dhinac taagan iyo laba dhexa ku jirto ama dhexda ku jirto munqadic iyo mucdalka dayib khafigii waxaa loo qeybiyey laba qeybood almudalas walmursal walkhafi ayaa loo qeybiyey <clears throat> waa xagga saqdigii marka laga hadlaaday ee xagga marka laga hadlayay saqdigii fi lisnaad marduudkii xagga dacniga ahaa toban baa loo qeybiyey shan xagga cadaaladday ahayd alkadib waa mutahim اlkadib wاlmubtadic wاlbidca wاlfisq wa aljahaala afartaas shanta waxaa loo qeybiy waa xagga cadaaladda ahayd shanna xagga waxay ahayd muxuu ahaa labdiga buu ahaa oo waxaa kamid ahayd a faaxish اlgalط suuء اlxifdi kahrat اlgafla a mukhaalafa wاlwahm mukhaalafadiibaa waxaa loo qeybiyey meeqa qaybood yah shan baa loo qeybiyey haye shantaas sheega kow inuu yahay mudarib a mudraj a maqluub musaxaf musaxaf almutasil almazid fi mutasil asanid almazid fi mutasil alasaniid mukhaalafadii intaas la kacday intaasaan ka soo baxnay waxaan hadda la qeyb kale oo khabarkii la qaybinayo bictibaari man usnida ileyhi marka laga hadlayo sanadkii waa soo waday meel buu ku dhammaaday warkan soo socday sanadka ka dambeeya matniga la yidhaahdo yaa loo tiiriyey ma ilaahay baa loo tiiriyey subxaanah oo xadiisulqudsi weeye ma nabigaa loo tiiriyey marfuuc weeye ma saxaabi baa loo tiiriyey mawquuf waaye ma taabicii wixii ka hooseya loo tiiriyey maqduuc waaye afartaasay u qaybsamaysaa biictibaari man usnida ileyhi marka laga hadlayo nacam taqsiimu alkhabari khabarkii oo la qaybiyo binisbati ilaa man usnida ilayhi marka laga hadlayo qofka loo tiiriyey ama axadka loo tiiriyey wa fiihi arbacatu maaalibin arbacatu maaaliba so madaaliba maaha madaalib muxuu yiri arbacatu madaaliba wey afar madlab buu qaybsamaa almaطlb اlأwl alxadiiث اlqudsiyu xadiiث اlqudsi wey almaطlb الثاني alxadiiث اlmarfuucu xadiidkii marfuucaha wey almaطlb الثالث alxadiiث اlmawquufu wey almaطlb الraabic alxadiiث اlmaqduucu afartaas u qaybsamaa aqsaamu اlkhabri bاctibaar man usnida ilayhi qofka loo tiriyo matnigii baa afartaba waa shuqul matni wey ogaada wixii horaan kasoo hadlayn waxay shuqul sanadbeed sanad ba lagu hadlay lakin hadda hawl matni baa la galay sanadki markuu dhamaaday matnigaa iskale ma ilah baa loo tiriyey xadii lqudsi ma nabigaa loo tiriyey marfuuc ma saxabi baa loo tiriyey mawquuf ma duuna saxaabi baa loo tiriyey maqduuc afartaas wey ayb alxadiiث اlqudsiyu ku horeysi muratab weeyaan lafun wanashru muratab waa la dhahay tartiibkiibuu ku wadahay tacriifuhu lugata alqudsiyu qudsi waxaa la yihahdaa nisbat ilى اlquds quds baa loo nisbeeyey qudsiguna waxaa weeyaan aduhru dahaarada wixii daahirka ahaa daahirka quds la dhahaa baytulqudus baad maqlaysaa baytdahaara wey kama fi lqaamuus sida qaamuusba uu leeyahay qudsigu macnaa duhri baa lagu fasiraa ay alxadiiث alxadiث qudsi marka rabaa inuu kuu sheego isagoo ishtiqaaqa raacinaya wuxuu leeyahy ay alxadiiثu اlmansuubu waa xadiidka loo nisbeeyey ila daati اlqudsiyati daatadii daahirka aheed ee daahirka loo nisbeeyey wahwa daatadaasi duhriga loo nisbeeyena allahu ilaah weeyaane subxaana wa tacaala adaat alqudsiya huwa allah ilaahaas qudsiga daatadiisa ay qudsiga tahay yaa loo nisbeeyey markaas hadee waxaa loo magacaabay lagu magacaabay alxadiid alqudsi baa layiri marka waxaa loo yirina ilahay baa loo nisbeeyey ilahayna waa qudsi subxaana wa tacaala daatadiisa muqadas wey <clears throat> ba isilaaxan xadiid alqudsi maxaa la yihahdaa huwa maa nuqila ilayna huwa asaguba maayo ladii waa xadiidka muqila lasoo raray ilaynaa xaggeena loo soo raray can inabiyi nabigana laga soo guuriyey sala allahu aleh wasalam maca isnaadihi sanadkiisa maceeda maca isnaadihi isnaadi nabiyi isagoo nabigana uu isnaadinayo khabarkaasi iyaahu isnaadihi isnaadi nabiyi nabiga isagoo tiirinaya iyaahu khabarkaasi ilaa rabbii u tiirinaya caza wajal ah maca isnaadihi nabigoo tiirinaya iyaahu khabarka asaga ah ee lasoo naqliyey ilaa rabbii buu u tiirinaya caza wajal kaasa waxaa la dhahaa xadiis qudsi maa nuqila ilayna can nabiy anaga xagga nabiga nooga imaaday calayh salaam nabiguna xaggee la aaday maca isnaadihi nabigana wuxuu u tiiriyey iyaahu khabarkaasi ilaa rabbii buu u tiiriyey caza wajal ayuu u tiiriyey kaasa xadiis qudsi la dhahaa <clears throat> alfarqu baynahu wa bayna alqur'aan waxaa la sidhii karaa marka haddiiba ilaahay subxaanahu wa tacaala laga werinayo asagii quraanka maxaa farqiga udhexeeya halsawadin kara ila quraanka ilahi baa un laga laga soo naqliye ama laga xaggiisa noga yimide dayib furuuq baa marka udhexeysa furuqdi wuxuu leeya hunaaka waxaa jirta meeshaasi furuuqun furuuq baa jirta kathiiratu fara badan asharuhaa furuuqda ama farqiga u dhexeeya xadiisulqudsi iyo qur'aan maa yari waxa soo socda ayaa ugu mashhuursan kow ana alqur'aana qur'aanku lafduhu lafdigiisa lagu dhawaaqayo iyo wa macnihiisuba min allahi tacala xag allay ka ahaadeen qul huwa allaahu axad markaad leedahay qul taasi qaafka iyo laan aga kooban lafdigaas min allahi buu sidaa uga soo degey tabtaa uu yahay buu rabbi xagga uga soo degey macnaha uu faa'iideynayo suuratulikhlaas ay faa'ideyn macnahaasna min allahi wey walxadiidu lqudsiyuna xadiidka qudsiga ah macnaahu min allah xagga macnaha xagga loo ka imaaday wa lafdigiisuna min cinda anabiy nabiga xaggiisu ahaday sala allah alay wasalam maalintiis xagga loo ka yimid lakin lafdiga nabiga calayh salaam ayaa tasarufka ama ku hadlay oo carabkiisa uu soo maray sala allah aleh wasalam lafdiga nabigaa iskale wey laakiin macnaha min allahi wey halkaasay ku kala tabsan yihin qur'aanka iyo xadiid qudsi ana alqur'aana qur'aanka waa qeybta labaad ama farqiga labaad yutacabadu bitilaawatihi waxaa laisku adoonsadaa akhrintiisa man qara'a xarfa min kitaab illahi maxaa la yidhi meeqau leeyahay cashra xasanaat buu le soo maha man qara'a xarfan lama dhihi min alxadiid alxadiid ninka akhriya ma laha dayib tilaawadiisa laisku adoonsooyo qur-aanka oo salaadaba lagu tukadaaba hadda maarata inama alacmaali biniya salaad kuma tukan kartid yaa cibaadi ini xaramtu dulma calaa nafsi xadiid qudseer salaad kuma tukan kartid laakiin qur-aanka waa mutacabid bitilaawa waa lagugu adoonsaday inaad ku cibaadaysato salaad ku tukato ayaa lagugu adoonsaday wlxadiid lqudsiyi xadiid qudsiguna laa yutacabad bitilaawa laiskuga adoonsanin jim ana alqur'aana qur'aanka yushtaradu fi hubuutihi hubuutkiisa waxaa loo shardiyaa tawaatur <coughs> tawaatur waa inuu yahay jamaca can jamaca yastaxiilu tawaaducu cala alkadib qur'aanku waa inuu yahay mutawaatir waa inuu gaarsan yahay aaxaad ma noqdo mashhuur iyo aayad mashhuura iyo aayad casiiz iyo aayad hariib iyo ma jirto warka qur'aanka dhammaantiis dirwa meesha u koraysu taagan yahay mutawaatur qadci weeyaan eh, eh, eh, hubuutkiisa qur'aanka qadciya hubuut wey ama xadiiث اqudsiya xadiidka qudsigaase laa yushtaradu fi hubuuti looma shardiyo atawaatur looma shardiyo wuxuu noqon karaa mutawaatir wuxuu noqon karaa mashhuur wuxuu noqon karaa casiiz ruwaad baa werinaysa ruwaad baa werinaysa way yaraan karaan way badnaan karaan qeybihii khabarulaaxaad iyo qeybihii mutawaatirkiisa soo wadagelayaan labadii qaybood baa lagu dhufan qaybbaa mutawaatir qaybna axaad axaaddaa sii qaybsami gariib buba xataa ku soo bixi karaa baynamaa qur-aanku uu mutawaatir mar walbaba yahayba ayib inta marka waad ogaatay furuuqda qur'aanka iyo xadiidka muxuu aha xadiid qudsiga udhexaysa cadad laxaadiid اlqudsiya axaadiista qudsiyada tiradooda ma la garan wuxuu le walaxaadiiث اlqudsiyatu axaadiista qudsiga loo nisbeeyey axaadiiث ilaahina waa la dhaha rabbaanina waa la yidhahdaaye laysat bikathiira ma badna binisba markii loo fiiriyo licadad ilaxaadiiثi nabawiya axaadiista nabawiga ee kale marka loo fiiriyo Eh, ama tawaatirka ama axaadda marka loo fiiriyo xadiid qusi uma badna wa cadaduhaa tiradeeduse xawaaley miatay xadiid ah, laba boqol oo xadiid bay ku wareegeysaa xawaaley miatay xadiid laba boqol oo xadiid gaararkeeda wey taxdiid maaha haddii xawaaley lagu dhaho ama taqriiban lagu yirahdo ma xadidna ilaa iyo ilaa labada boqol ma dhaafi karaan maaha adu meelaha wey saasa lo wadaa laba boqol meelahaas yay noqonayaan waa ka badan karaan oo arki doontaaba nin baaba alifay oo laba boqol ka badan aruuriyey mithaal muxuu ahaa xadiid lqudsiga bal mithaal ka keen maa rawaahu muslimu fi saxiixihi muslim wuxuu soo saaray saxiixiisa ku soo saaray can abi darin radia allahu canhu uu ka soo wariyey jundub bnu junaada can الnabiyi salى اllahu alيyh wasalam fima rawaa can illahi tabaaraka wa tacaala wuxuu nabigu ilaahay ka wariyey fima rawaa nabiga wuxuu wariyey can illahi tabaaraka wa tacala ilahi uu ka wariyey anahu nabigu anahu ilaahay qaala wuxuu yii marka anahu qaala qaaladaas marka waxay noqonaysaa xadiidkii buu noqon leena anahu nabiga calayh salaam qaala wuxuu yiri qaala allahuna waad dhihi kartaa oo tii nabiga ka maqan meesha qaala ilaahay wuxuu yidhi yaa cibaadiya addoommahaygiyow inii anigu xaramtu dulma dulmiga iyo gardarada ayaan xarimay calaa nafsi nafteeda nafteeda dulmi waan ka xarimay inaan addoommaha dulmiyo wajacaltu waxaan ka dhigay baynakum dhaxdiina dulmigaasi muxaraman mid la xarime falaa tadaalamu hasdulminina xadii qudsi wey marka miaal xadii qudsi waa farbadan ade xadii qudsi arbiciinka keliyaaba intaas xadii qudsi ku jirtayba soomeen kuwa weliba daldambe siyaaqu riwaayati siiqada loo warinayo qaabka loo warin marka xadii qudsi la warinayo liraawi xadiidi اlqudsiy xadiidka qudsigaa qofka warinaya waxaa u sugan oo u banaan siiqataani laba siiqo laba si inuu wax u wariyo siiqataankoo yarwiu ku wariya axadiida xadiidka biayihimaa labadaa siiqo ama labadaasi miduu shaa doono ayuu wax ku werinayaa laba si wax ku werin karaa walamaa labadaa siiqo kow waa inuu yidhaahdo qaala rasuulu llahi sal l hormariyey ilah nabiga wuxuu yidhi fii ma yarwiihi wuxuu nabigu weriyey can rabbi caza wajal saa kuu banaan tahay oo qaala rasulka inaad hormariso qaala rasuulu lah sal slm wuxuu yidhi fii ma yarwiihu wuxuu nabiga ka warinayo can rabbi caza wajal u ka warinayo yaa cibaadiina xarabta dulma ka ba oo mase qaala allahu tacaala ilaah baa wuxuu yidhi fii rawaahu canhu wuxuu ka wariyey xag alle rasuuluhu baa ka wariyey sala allah aleh wasalame inii xaramtu dulma calaa nafsi labadaba waa ku banaanta inaad qaala rasuullahi ku bilowdo fii yarwiihi can rabbi ee inaad tirahdo qaala allahu fii yarwiihi rasuulu can illaahi inaad tirahdo labadaba waa ku banaanta fii rawaahu canhu rasuluhu sal slam labadaba dhib ma laha marka asharu lmusanafaati fiihi kutubta laga alifay kuwa ugu mashhuursan hal kitaab buu kaaga sheegay musanifka wuxuu yahay alitxaafaat asuniya ah, wuxuusiinka u golay ma jirta saniya miya saasaa qoran waa kor dhamaan karaa alitxaafaat asaniya bilaxaadiiثi اlqudsiyati naam kitaabkaasaas yaa jira yaa iska leh cabdirauf almunaawi cabdirauf almunaawi baa iska leh waa ninka faydulqadiirka iska leh faydulqadiirka kitaabka jaamicu sakiirka la yidhaahdo ee alimaam suyuudi uu leeyahay sheekh alalbanina uu takhriijiyey tasxiixi tadciif ku sameeyey jaamicu sakiirkaas waxaa sharxay kitaab la yirahdo lagu sharxay fayd ulqadiir licabdirauf almanaawi nin kalaa iskaleh cabdirauf almanaawi jamaca fihi wuxuu ku aruuriyey kitaabkaas laba boqol iyo toddobaatan iyo labo ah, laba boqol iyo toddobaatan laba xadiid oo qudsi ah ayuu aruuriyey oo kitaabkaas uu ku aruuriyey marka waad arkaysa laba boqol inayn marka taxdiid ahayn baad garan almarfuucu qeybtii labaad baan gallay oo ah aqsaamu alkhabari biictibaari man usnida ilayhi khabarka marka laga qaybinayo marka laga hadlayo qofka loo tiiriyey waxaa la dhahaa almarfuuc tacriifuhu marka saddex afar qaybood way artagoonat allah oo martabada u koraysa rasuulka alayh salaatu wasalam martabada kuxigta marfuuca saxaabadaa nabiga ku xigta oo mawquuf taabiciintii baa ku xigta maqduuc saasay u tartiibsan yihin almarfuuc tacriifu luqatan ismu mafcuul min ficli rafaca rafaca oo ficil maadia laga keenay marfuucan arkayso haddii la gedgediyey ismarfuuc buu ku imaaday marka rafaca yarfacu marfuuc almarfuuc almarfuucu midkii la rafciyey wey la kor yeelay didu wadaca rafacana didkeedu waa wadaca waa dejiyey waxa la dejiyey hoos loo dhigay kasoo rafaca wey man tawaadaca lilaahi rafacahu llah soo maheen man tawaadaca lilaahi tawaadaca hoos bu isku dhaway rafacahu llahu ilahay kor u qaada kaanahu sumiya bidalik waxaa loogu magacaabay kaanahu asagoo sumiya loogu magacaabay bidalika marfuuc waxaa loogu bixiyey xadiidka nabiga loo kor yeelay linisbatihi waxaa loo nisbeeyey ilaa saaxibi lmaqaami rafiici martabada sare midkii u saaxiibka ahaa wahuwa midkaa martabada sare u saaxiibka ahana annabiyu sala allahu aleyh waali wasalam wey nabi aleh salam saaxibu almaqaami arafiici ayaa loo nisbeeyey xadiidka markaasaa marfuuc lagu magacaabay nabiga uu ka soo fulay ayaa maqaamu rafiic taagan warkiisuuna marfuuc weye marka halkaas ala keenay buu ku leeyahy ayb isilaaxan culamaa alxadiid musalax alxadiidka ka hadlayaan marfuuc maxaa la dhahaa huwa ma udiifa ila nabiy sal slam min qowlin aw ficlin aw taqriirin aw sifa wama udiifa linabi marfuucun waa ki iska yiri sheikh albayquni raximah ullah ma udiifa ila nabiyidaas marka in la furfuray u wixii nabiga loo idaafeeyey oo muu a maxay min qowlin hadal ah waxaa nabiga loo idaafeeyey nabiga wuxuu yiri nabiga wuxuu yiri baa leeyahy hadalkiisi wey oo mase ficlin ficilkiisi baa loo idaafeeyey nabigaa sameeyey oo mase taqriirin baa loo nisbeeyey nabiga wuxuu qariray sugay waa dhaalacday wixii la samaynayo ama lagu hadlaayo falam yunkir ma inkirin kol hadduu nabiga inkiri waayo wixii agtiisa lagu sameeyey waxay tusaysaa inuuna waxaasi wax dhibaato a ah lahayn لأن النبي صلى اه عليه وسلم لا يسكت عن باطل شhay bاطل kama hamusayo رasuلka صلى الله عليه وسلم bale waa bedlmi tilmintuna hadlinba wجhiisa isbedeli jir rasulka صلى الله عليه وسلم marka hadduu ka hamusay تقريir baa layihahdayo أxاadiistii baa lagu daray waa ladeliishan hadda waad xujaysanba nabiga عليه السلام waqtisa lagu sameeyey wma nabigaa sameey maya ma asagaa ku hadlay maya waqtisa lagu sameeyey wuuna arkayey kole duu arkaya isagoo yiri sameeya bay ka dhiganta marka تقريir baa la dhahaa aw صفatin ama صفo wey tilmaan nabi ifada waa nabigay noqonaysaa sifadaasi ama waa mid abuurka nabiga ka hadlays ama waa mid dabeecada nabiga ka hadlays <clears throat> sala allah alay wasalam sifa khalqiya oo khuluqiya la yidhahda tilmaamihii nabiga sala allah alay wasalam ayaduna waxay soo geli alxadiidu almarfuuc bay soo gelaysaa saxaabada ka waramaysa nabiga tilmaantiisii axaadiista marfuucada lagu dari ee lagu dari maayo mawquufaadka saxaabada lagu dari maayo kolba haddii daatadii nabiga ka hadlayso sharxu tacriif ee huwa maa musiba wixii loo nisbeeyey baa la yidhaahdaa marfuuc oo oh, mase maa usnida wixii loo tiiriyey baa layidhaahdaa ila nabiy nabiga sala allahu aleyh wasalam sawa waxaa isku mida kaana haya hada lmudaaf waxaa la tiirinayo qowlan hadal uu nabiga ku hadlay nabiy nabig alay slam uu leeya haya aw ficlan ficil nabigu wuu sameeye haya aw taqriiran wuxuu nabiga sugay ahaya aw sifatan tilmaan nabi laga sheekeeyey ahaataya wixii nabiga loo tiiriya wuxuu ahaadaba yaa waxaa la dhahaa xadiid marfuuca wa sawaan waxaa isku mida marka marfuuc laleeyahay kaana almudiifu kan wax idaafeynaya nabiga waxu tiirinayo huwa saxaabiyu saxaabi muqiya kaana mudiifu huwa saaabiy saxaabi muqiya oo mase man duunahu qofkii ka hooseeya oo taabicigii taabitaabi muqiya farqi ma kala laha lanna marka marfuuc laga hadlaayo min shu'uni sanad mabahaba sanad la fiirin maayo sanad lama fiirinayo marka marfuuc laga hadlaayo sanad lama fiirinayo matnigan yaa iskale un baa la fiirin yaa loo idaafeeye matnigan baa laga hadli wuxuu soo maray sanadkiisa wax kasta baa soo maro sanadka hadduu rabo taabicii ha ku dhawaaqo taabic taabic ha ku dhawaaqo dhexda ka kala go'naado mucda ha ahaado munqadic ha ahaado mursal ha ahaado mucallaq ha ahaado sanadka si kastaba ha ahaado ugu dambeyn meesha u dambeysa gaanooda lagu fadhiyaa warka ayaa loo tiiriyey matniham nabiga haddii loo tiiriyo marfuuc baa dhihi laakiin marfuuc markaad leedahay laa yacni inuu maarata xadiidku saxiix yahay ma tusaayo waa marfuuc waan ogaanay nabiga iska hadalka nabiga loo tiiriyo ogaanay laakiin aan tixraac ku samayno dib baa loo raacay marka shuruuddii marka xadiidka maqbuulkaa ah baa la saari ma laga helay mise lagama helin markaasaa marka xukun kala soo baxay laakiin marka hore inuu marfuuc noqdo kama oma diideyso sanadka inuu qariban ama sanadka uuna xiriirsaneen ama waxaa nabiga u tiirinaya uu saxaabiya ama yuunan ahayn oo taabici yahay intan marfuuc u diidi marfuuc waa la dhigi karaa wax alla waxay nabiga loo tiiriy alayh isalaatu wasalaam laakiin ma sugan yahay mise ma sugna duruqda wax ku sugnaan jirtay maqbuulka iyo kii marduudka baabkaa baab kaleo marka sanadkii loo noqonayo wey waana soo maray waana soo maray marka wuxuu leeyahay sawa waxaa isku mida kaana almudiifu qofka wax idaafeynaya tiirinayo huwa saxaabiy saxaabi noqonya oo man duunahu taabici noqonya mutasilan kaana isnaadu matnigaasi sanadkii ku soo arooriyey keenay sanad mutasila wax xiriiro noqonya oo munqadica mid go-an noqonya fayadkhulu waxaa soo geli markii marfuuc la yihahdo fi lmarfuuci almawsuulu waa soo geli xadiidka mawsuulka ah ee xiriira ee saxaabi uu nabiga u kor yeelay walmursalu mursal baa soo geli oo taabici hadduu qaala rasuul lah iska yidhaahdo waa marfuuc baa la dhihi waana mursal xagga sanadka wاlmutasilu waa soo gelaya mid xidhiira sanadkiisa oon inqiطaac ku sugnayn ayaa marfuuc soo geli wاlmunqaطicu sanadka inqiطaaca matniga lagu soo arooriyey baa marfuuc noqon kara hada huwa almashhuuru fi xaqiiqatihi xaqiiqada iyo dhab ahaanta marfuuc marka laga hadlayo sida mashhuurkee lagu qeexay waa sidaasu kule sida mashhuurkee lagu qeexay sidaa weeyaan wa hunaaka waxaase meeshaas aqwaalun ukhra warar kale oo fii xaqiiqatihi ka hadlaya tacriifihi xaqiiqada marfuuca qolo kale oo si kale u tacriifa waa jirtaaye sida mashhuurka waa sidaas inaan iraahno maa udiifa ila nabiyi sala allahu aleh wasalam min qowlin aw ficlin aw taqriirin aw sifatin biqalbi nadar anagoo sanadka ay waxba aan fiirinaynin ama aan dan ka lahayn qofka nabiga warka u tiirinayo qofkaan u tiirinin inuu saxaabi in kale aan dan ka lahayn marka waad ogaatay marfuuc haddaad maqasho waa shu'uunta ama shaqa matni weeya shaqa sanad maaha sanadka howlihiisa gaarkaaba wataa laakiin in marfuuc la yidhaahdo sanad baan fiirini ma soo gelaysa Ah, marfuucnimo kama celinays munqadic isagoabaad marfuuc dhihi ku magacaabi isagoo mursala oo taabici u qaara rasuul lah waa le xadiidu marfuucu mursalun baad raacin marfuucu mursalun ayaa dhihi marfuucu munqadic marfuucu mucdal marfuucu eh, eh, mursal saasaad ku wadaysaa nacam marfuucnimad marka wax ka hor istaagi kara male anwaacuhu marfuuca isagaa noocyihiis yatabayan waxaa caddaaday min atacriifi tacriifka lafdigiisa waxaa kaaga caddaaday ana anwaaca marfuuci xadiidka marfuuca ah, anwaacdiisu arbacatun afar nooc inay yihiin way afartaa nooc kow almarfuucu lqowliyu marfuuc qowli ah waa kaa soo nabi sal slam min qowli inti ka hadlaya nabiga loo tiiriyey waxa loo tiirmayana waa hadal isaga uu leeyahay wey ba almarfuucu lficli marfuuc haddii la kor yeelay nabiga loo kor yeelay ficilkiisana ku tacaluqa nabiga saa sameye wey jim almarfuucu taqyiiri marfuuc nabiga loo kor yeelay lakin dhinaacyabu ka yahay xagga taqyiirkii nabigaa sugay wey dol almarfuuc lwasfiyu marfuuc loo sifada waa nabiga loo koryay lakin sifada iyo tilmaanta nabiga laga hadlayo ku saabsan yahi amhila mithaaladu waa kan ko mithaalu marfuuc qowli xadiidka marfuuca ee qowlka nabiga ah bal an yaquula saxaabiy waa inuu yiraahdo aw hayru ama kayrkiis qaala rasul ll slam kada nabigaa sidaa yiri maala maxaa tahay qaala rasul sl slam inama alacmaalu biniyaat qaala rasul l slam almuslimu akhu lmuslim qaala rasul sal slm almuslimu man salma lmuslimu min lisaani wayadihi qaala rasul sal slm min xusni salaam mari tarku ma laa yacnihi qaala rasul sal slm dac maa yariibuka ilaa ma laa kun hada aqwaasha nabiga wey axaadiis marfuuca oo aqwaasha xaggeedi ah xagga aqwaashi ah ba mithaalu marfuuc lficli xadiiska marfuuca ficligaana waa marfuucna ma loo koriya xagga ficilka wey an yaquula saxaabi waa inu yirahdo hayru ama qof kale facaala rasuulu lah sal slm baa sameeyey kada waxaasu sameeyey acmaashii nabiga tadbiiqigeeda shareecada uu dabaqay ficil ahaana ku dabaqo dhan ba soo geli ka salaatihi caleyhi salaatu wasalaam ba soo geli nabiga salaadiisi u tukaday nabiga aleh salam marka laga hadlayo marka suu nabiga u tukaday laga hadlaayo salaada qowli ficil ba qaabkii uu u tukaday mimbar buu ku istaagay nabiga aleyh salaatu wasalaam markaasuu saxaabu tujiyey qaama warakaca wactadala uma nazla qahqara uma sajada waxaas maxaa ka hadlaysa waa xadiid nabi oo marfuuc ah oo xaggee ka yahay ficil buu ka yahay waa ficilki nabig alay salam kayfiyatu juluusi suu nabigu ufadhiisan jiray aleyh salaatu wasalaam tashahudka aleyh salam suu ufadhiisan jiray tawarugkii iyo iftiraashkii iyo waxyaalihii nooca ku saabsanaa ictidaalkiisi iyo rukuucdiisi haddana xaggii xajka aad ramyuljimaar dhagax suu u tuurtay nabiga aleyh salaam wuquufu carafa suu u taagnaa nabiga aleyh salaam dawaafu lkacba suu u dawaafay sacyigii bayna safa walmarwa waxaaso dhan maxay soo gelaysaa waa axaadiiu almarfuuca alficiliya axaadiista marfuuciyaad ee ficilka nabiga ku saabsaneed sala allahu aleyh waalih wasalam jim mifaalu marfuucu taqriiri marfuuc taqriiri ah oo nabiga alay salam baa loo kor yeeri nabiga alay salam warkan kumana hadlin mana samaynine wuu qararay wuu sugay an yaquula saxaabiyu inuu yihahdo kayruhu fucila waxaa la sameeyey bixadrati nabiyi nabiga aftiisa alay salam waxaa lagu sameeyey meeluu nabiga xaadir yahay fadhiyo kadaa waxaasa lagu sameeyey walaa yarwi inkaarahu walaa yarwi raawigana ma werinayo inkaariga nabiga uu inkiray lidalika alficli ficilka agtiisa lagu sameeyey inuu inkirayna raawigi ma sheegin raawigii ma sheegin agtiisa nabiga wax lagu sameeyey raawigi markuu intaa sheegay wax maarata nabiga oo inkirina muna dhihin waa iska aamusay rasuulka aleh isalatu wasalaam a ah. mithaaluhu ukila dabu fi maidati nabiy sala allah aleh wasalam ah. cinda nabiy sal l slam maansan ma garanaysan ama maansan cadalada waxa tiraadaba yaa waxaa lagu cunay xeeladii nabiga ala slam nabigo fadhiya oo fiirmaya khaalid bin waliid baa cunaya oo ibn cabaas eh, rag baa fadhiya oo cuntay cunaya beyt maymuna nabigana waa fiirinaya alah salaam ma inkirin isaga ah, ani ma cunaayuu yiri ah, ma cunaayana xaaraan ma keento ya hilib geela ma cunaaye ama caano geel ma cabaaye ama ukun ma cunaaye macnaheedu xaaraan weye ma aha asii faragelin dadka cunaa waa ah, tashwiishinin wax ka sheegin lakin adiga waad dhihi kartaa anima cuno maaa naftaadaa diiday jirkaadaa diiday adaan rabin adaan maarata cuntadaadi aynan ahayn nabi alay slam wuxuu yiri ina laysa icaamu qowmi fa yajidu caafu cuntada qoomkay reerkaan reer qureysheed nimankii reer qureysheed ahaa ee maka ahaa ee dhulkaa ganibtaa jooga ee asxaabu saxraha ahaa ee xoolaha iyo un xoolaha dhaqan jiray beeraleyda mayna ahayn dooxada iyo waxyaala ugaarana kalaso dhici jiri waxyaalaha masaska mayna cuni jirin Ah, beeraleyda meelahaas diinka orday meelaha beeraha iyo dooxada iyo diindiinkii iyo masluguleydi iyo ah, waxaasaas qulqulay nimanka nimanka buuraleyda ahaayeen ugaa dhar waa jireen xoolaha noola waa cuni jireen marka anaga waxa ma cunno reer madiina cuni jiri macnaha marka waxaa weeyaan nabiga alayh salam kiisa lagu cunay nabiga nama inkirin sala allahu aleh alih wasalam masjidku nabiga fadhiisan jiray alayh salaam saxaabadana markaasay deena masaajidka ayagoo fadhiyo nabiga ag fadhiyo waxay ka sheekaysan jireen jaahiliyada waxay soo mareen fawanxakuun waytabasam rasuul اlah sal slm oo qoslaya marka hebel waaba waxaa samaysay magara maalta waxaa samaysay maalta waxaa samaysay waxaa ku dhaqaaqday waxba garanaysa waxay ku sameeyeen hadda la yaab leh ya leanna diinta iyo caqiidadu waxaa weeyaan qofka marka ay gasho wuxuu dib u milicsanaya wuxuu soo maray ee isla qumanaa wuu isla qumanaa markaasay qoslayaan saxaabadu war maxaad u qoslaysaan masjid baa ku jirtaan ma dheheen nabiga alay slam qosolka madaajkeeda inuu lala imaado wax hugunaho dadka waswaasinayo ama ma ahee laga baxo qaabkii masjidka iyo aadaabtiisa akhlaaqdi laga baxo mooyeene mararka qaar inti wax la sheegay la qoslo hadda wax dhiba kuma si jirto in lagu dhex sheekaysta masaajidka waxaa markaas aan cibaadada iyo daacada iyo masjidkii iyo laqwi aan noqonaynin dhib ma laho mararka qaar qisaska noocaasi iyo arrimo noocaas oo kale hadii lasoo qaato way dhacdaa dhibaata ma laha dayib xadiid mawduucaa jirto aad u fogeynayso ninka ku sheekaysta masaajid waxaasa shubaysa bal intay sheekaystaan qoslaan buu nabigana muusoon jiray sala allahu alay wasalam maxaa la dhaha taas taqriir baa la dhahaa waa taqriir waay nacam waa sugan nabiga alayh salaam in qisaskii iyo ayaamihii ay soo mareen ay ka sheekayn karaan ah. Ah, wa mithaalu lmarfuucu lwasfiy xadiidka marfuucee laakiin xagga tilmaanta nabiga alayh salam ku saabsan wasfiga an yaquula saxaabiyu inuu yiraho kayruhu kaana rasuulu lahi sal slam wuxuu axsana annaasi khuluqa kii dadka uga akhlaaq wanaagsan buu ahaa axsanu naasi khuluqa ajwad naas iyo ashjac naas iyo sifaatka ku saabsan akhlaaqda nabiga iyo dabiicadiisa marka laga hadlayo waxaa lii marfuuca wey sifaatka ku saabsan xagga abuurkiisana kaana ribca min arijaal ayuu ahaa dhexdhexaad xagga ragga mana dheere mana gaabna laysa biطawiili baayini walaa bilqasiiri اlqadid nabiga alayh salaam mutaradid ma ahan dhexdhexaad baa ribca min arijaal tibihiisi baa laga sheekayey rasuulka alayh salaatu wasalaam in maaratay shacruhu eh, limatuhu lima wajuma wawafra waa k hadda ka sheekeenay itibaaca nabiga sala allah aleh wasalam may aheen biljacd ilqadidna may aheen biasabti eh, eh, ilmustasal lama aheen tiba iska bis oo bubuulaadana may aheen cadaanka oo kale tiba maarata adag oo jareerada ma nabiga aleh salatu wasalaam rajlan bu tiba dhexdhexaaday ahayen midabka nabiga alayh salam baa laga sheekeeyey guduud oo xumra iyo eh, lagu dhex daray ayuu ahaa mararka qaarkood samra ayaa lagu sheegaa casiyo xaggiis rasuulka aleyh salaatu wasalaam marka shamaa'il maxamediya bal akhri shamaa'il maxamediya iyo nabiga sifaatkiisa wixii laga sheekay o dhan maxay soo horgalaysaa alxadiiث اlmarfuuc lakin dhinaco weye wasfahu tilmaanta nabiga salى اllah alيه wasalam almawquuf usoo dhaadhac qaybtii saddexaad wey marka laga hadlaayo aqsaamu alkhabr biictibaari man usnida ilayhi qofka loo tiiriye matniga marka laga hadlaayo afar bay ahayd almawquuf wey tacriifuhu luqatan ismu mafcuul wey min alwaqfi baa laga keenay kaana raawiya raawiga waa asagoo waqafa istaajiyey bilxadiidi xadiidka cinda saxaabiya istaajiyey xadiidkii la rabay inuu uu nabiga gaarsiiyo aduu isaaji raawis u sawalay u sawalay u sawalay cabdullahi bin cumar buu iska isaajiye un awa nabiga halkaas ii taagantaa yiri cabdullahi bin cumar buu a isaajiye warki warkii hore ibn cumar buu noqday marka waqafa waqafa cinda ibn cumar waxaa rabay in la wado ilaa nabiga lagu shubo marka warnabi maaha kaana raawiy waa asagoo waqafa isaajiye bilxadiidi cinda saxaabiyi buu isaajiyey walam yutaabic aan socodsiino raacinin sarda baaqii silsilat isnaad isnaadka silsiladiisa baaqiya hadhay sardinteedii iyo kaxaynteedii ma raacininoo ma sii nabiga ma gaarsiinin alayh salaatu wasalaam lam yutaabic raawigu masii mutaabicayno ma raacinin sarda baaqii silsilat isnaadi isnaadka silsiladiisa silsilada baaqiyeedi hadhay inta hadhay nabigii baa weli la sheegine ayuunas raacinin halkaas istaajiye nabig markuu saxaabadu marayn halkaa istaajiye kaasaa marka waa xagga luqad isilaaxan huwa maxaa la dhaha mawquuf waxaa la yidhaahdaa maa ay ladii xadiidka ama afarta udiifa loo idaafeey ama loo nisbeeyey ila saxaabiyi saxaabi loo nisbeeyey min qowlin war uu ku hadlay oo ficil ficiluu sameeyey oo taqriirin wax agtiisa lagu sameeyey u ka aamusay iyaduna saddexdaas ah. waa qowl waa ficil waa taqriir sida nebiga oo kale xoog ma laha ficilkiisi iyo qowlkiisi iyo taqriirkiisi ma dhihi kartid cabdullahi bn cumar ama cumar bn khadaab abubakar eh, agtiisa lagu sameeye uu ka aamusay ma dhihi kartid taqriirka asaga sida nabiga aleh salaatu wasalam o kale uma dalishan kartid quwada ma laha sharxu tacriif tacriifkana lagu sharxa waadi ey huwa maamusiba ey yani waxaa looga jeedaa huwa marfuuc mawquuf maay ladii waahartaba xadiidka nusiba loo nisbeeye uu sunuuba loo tiiriyey ilaa saxaabiyin saxaabiga loo tiri aw jamcin koox min asaxaabati a loo tiri koox saxaabaha sawaa waxaa isku mida kaana hada almansuubu ilayhim kuwaa loo tiirinayo kaana haya hada almansuubu midkaas la tiirinayo mudaafka yani shayga la idaafo la tiirinayo ilayhim saxaabada loo nisbeynayo qowlan qowl ha ahaado aw ficlan ficil ahaaya aw taqdiiran wuxuu sahaaya farqi ma kala mansuubka wa sawaaun waxaa isku mida ah, kaana sanadu ilayhim sanadkaas loogu tiirinayo mutasilan sanad xiriiro ahaaya aw munqaican ahaaya farqi ma kala laha liana almawquuf laysa min shu'uni sanad mawquuf iyo maqduuc iyo marfuuc iyo shu'unu sanad maa waa shu'unu matni sanad baa loo soo dhaafay oo lasoo dhaafay waxa matnigana maa la fiiriya loo tiiriyi ma iyagu sanadka asaga wax kastu noqon karaa mutasil buu noqon karaa munqatic buu noqon karaa mursal hadduu marfuuc yahay ayb amhilatu amhilatu mihaala lagu sheegay mawquufka mihaali mawquuf qawli <coughs> mawquufki qawligaha qowlu raawi raawiga wuxuu yidhi qaala caliy bn abi aalib radia allahu canhu cali bn abi aalib baa wuxuu yidhi xadiثu nnaasa dadka waxaad u sheegtaan bimaa yacrifuuna waxay garanayaan aturiiduuna ma waxaad doonaysaan an yukadab allahu in ilahi lagu beenuunto warasuulu rasuulkiisa dadka waxay fahmayaan u sheega macalin baa tahay caruur yar baad wax u akrinaysaa inaad masaa'il fiqi ahoo haami ahoo nawaasil oo axdaaf jadiid aad u fog aad u hadasho yah raad baad u akhrisa raad ardayada daalaba waxba fahmayn yaa mustaxaaladii yaa wacdiga baad u akhrisa matalan ama waxaad u akrisay alifiyat ibni malik baad u akrisay ina yar weliba aan ajurubiyii cawaamishiba garanayn xadithu nnaasa bimaa yafhamuun waa usluubka duruqu tadriiska waxa la yihahda wey xadidka wuxuu barayaa afarta cali duruqu tadriis sida wax lagu dirso qof walbaba xasaba cuquulihi caama la hadlaysa soomaha ayaga inta qadarkooda iyo tabartooda wax ugu sheeg dalabatulcilmi adka hadlaysa soomaa masaa'il mufasalah oo fahmi karaa marka u sheeg waa ardada dalabatulcilmi waxbay fahmayaan qolo walba waxay fahmayaan haye markaad muxaadaraadka iyo wacdiga iyo umuurha laga hadlayo sharaaix almujtamac mujtamaca qaybihiisa qayb walbaba waxa ay ku haboon u sheeg haween baad muxaadaraynaysa waxa ku haboon u sheeg si gaara ugu taabo waxna waa isku leeyahay ragga haween haween gaar buu leeyahay soomaa gaar oga haya masaa'ishooda gaar nabiga alay slam wanku wacdina u sheegayey wuxuu kana hadlay niyaaxada iyo ooyinta iyo islaanta ilmo ka dhimatay ku sabarta ajirka ka heliyo tukfirna alcashiir iyo zawjkii mucaalaja mashaakil usariya buu ka hadlay nabiga mushkilooyin jirta oo guriga ka jirta reeraha ayuu nabiga alay salam daaweeyey beec mushtari tujaar yaa la hadlaysaa beeciyo shiraha iyo ribada iyo khidaaca iyo masaa-isha ayada waa in laga cabeeyo oo loo bayaamiyo siyaasiyiin iyo dad madax iyo mas-uulin baad la hadlaysaa masaa-isha ayadaa ah iyo meelaa dhaawaca kaga halkaa kala hadal whakada wax kale cumuumkana waa lawada leeyahy sooma waa lawa leeyahay marka xadithu naas ma yafhamuun dadku waxay fahmayaan bima yacrifu xataa garanaya u sheega aturiiduuna an yukadib allahu rasul haddaad qofka wuxuunan maskaxdiisa gaari karin waa u sheegto hadda wuxuu isku dayay inuu kaa daba dhaho waxaan jirin buu dana ku hadli ilahi rasulku beenuuman mithaalu mawquufi lficli mawquufka ficliga mithaalkiisu qawl alimaam الbukhaari raximah hadalkiisi uu yidhi وama ibnu cabaasin w ama ibnu cabaasin wa huwa mutayamim ibnu cabaas baa imaam noqday oo dad imaam u noqday o dad tujiyey walxaal huwa asaguna mutayamim uu yahay ku gebagabaystay wuxuu u daliishanayaa mutayamimka inuu imaam noqon karo caraad ku gebagabaystay istawi waad dhihi kartaa qof weyse qabaa tahay bedel iyo mubadeliminhu waa iska naalib noqdaan Ah, haddii madlminha biyahela waa asl ahaar waa alma wala waa soo baa taquum maqaamaha meesha ba istaagaysaa waa dadkeed imaam noqon waa tujini ah. mithaal markaas mawqufki soo mawquf ficli soo ma wa ama ilaana imaamada waa ficil soo ma marka waa mawquuf ibn cabaas baa laga hadla warnamay maaha mithaalu mawquuf ataqriiri qowl bacd taabiciin taabiciinta hadalkooda qaar ay dhahaan facaltu waan sameeyey kada waxaas amaama axad asaxaabati walam yunkir calaya igumana inkirin saxaabada agtooda mid hortooda dasaakiri ban igu inkirin hadduu saa yirahdo mathalan waxaa la dhahaa almawquufu taqriiri baa laska dhigi ah. isticmaalun aakhira lahu isticmaal kale oo mawquufka uu leeyahay ka hore waan soo ogaanay maa udiifa ila saxaabiyi min qowlin aw ficlin aw taqriirin baa la yidhi waxaa kaloo loo isticmaala isticmaal kale oo yustacmalu waxaa loo isticmaalaa ismu mawquufi mawquufka magaciisu fii ma iyladii midka jaa yimid can hayri saxaaba saxaabada keyrka ka yimid war taabici baa mawquuf la sanaya mararka qaar haddaan waxaan soo hadlayni qowl taabici ama ficil taabici ama taqriir taabici ayaa mawquufa soo maaha taabici cafwan ya saxaabi ha saxaabi qowlkii ama ficilkii ama taqriirkii baa mawquuf kusoo maray maanta taabici baa warkiisa waxaan mawquuf la dhihi laakin marka wuxuu leeyahay yustacmal waxaa loo isticmaala ismu lmawquufi fi ma jaa can gayri saxaabi wax saxaabi qeyrkii ka yimid laakin muqayada waa inu yahay waa in la qaydo la dabro oo lagu qaydo sheegitaanka taabicii la sheegayo fa yuqaalu waxaa laleeya maala haadaa xadiidu weeye waqafahu fulaan hadal baa istaajiyey oo waqfiyey cala zuhri zuhri dusha ku istaajiye marka le mawqufu cala zuhri mawqufu cala saciid mawqufu cala alxasan waa in sidaa la raaciyo laakiin markay saxaabi tahay xadiidu mawquufun haddii laska idlaaqo haddii laiska idlaaqo oona la qaydin oo fulaan lagu xidhin mawquuf waxaa ay ku dhacdaa saxaabi warkiis ama ficilkii ama taqriirkii ku dhacdaa laakiin haddii taabici ay noqoto waa in la sheego oo lagu qeyyey layihahdo hada xadiiu qofka fulan cala zuhri aw cala acطaa in la yihahdo wanaxwu dalik markaa maa la isticmaali karaa lakin cinda aliطlaaqi marka laskasii ilaaqo laska dho hada mawquuf laa yakunu ilaa ish ma noqdo ilaa saxaabi basuu noqdaa istilaaxu fuqahaa khuraasaan nimankaa khuraasaan la yiraahdo wadankaas mandiqadan wilaayadaasi khuraasaan la yiraahdo fuqahadooda waxay u yaqaanaan mawquuf baan ka hadlaynaa isilaaxay dejisteen yusamii wuxuu ku magacaabaa waxay magacaabaan fuqaraau khuraasaan khuraasaan fuqaradooda waxay ku magacaabaan marfuuca almarfuuc waxay ku magacaabaan khabara khabar bay ku magacaabaan walmawquufu mawquufkuna aharan bay dhahaan markay ka hadlayaan mawquuf iyo marfuuc marfuuca waxay dhahayaan khabar almarfuuca waxay dhahayaan khabar khabar bay dhihi oo haddii khabarku dhahaan xadiidu marfuuc bay la jeedaan walmawquufu aharan bay dhahayaan haddii la dhaho athar athar baa waxay ahayd athar baan soo weri athar hadday dhahaan waaya saxaabi mawqifka ku wadaan ama almuxadithuun muxadithiinta tada kale fa yusamuuna waxay ku magacaabaan kula dalik waxaasoo dhan atharan bay ku magacaabaan marfuucii iyo mawquufkii iyo maqduucii dhammaan athar baa la dhahaa lianna maahudu waxaa laga qaatay laga soo qaatay min athartu shaya shaygii aan weriyey ey rawaytu waan weriyey athartu shaya ey rawaytu marfuuca waa la weriyaa mawquufka waa la weriyaa maqduuca waa la weriyaa werintaas isu soo wada gelaya marka athar waa laska wada dhigi karaa furuucun tatacalaqu bilmarfuuc xukman markuu kaaga soo hadlay alxadiiثu اlmarfuuc sariixan xadiidka marfuuc ee sariix ah marfuuca ku ah muxuu ahaa ma udiifa linabiyi qawla aw ficla aw taqriira waxaa la dhaha alxadiiثu اlmarfuuc الsariix xadiidka marfuuc ee ku cad marfuucnimadiisa wey nabigaana ku hadlayba nabigaana sameeyeyba nabiga agtiisa lagu samey waa la sheegaya nabiga alay salaam laakiin waxaa jirtaa almarfuuc xukman mid lafdiga xaggiisa ka ah mawquuf lafdiga waa mawquuf laakiin xukunku marfuuc ka yahy furuuxu tatacalaqu bilmarfuuc xukman marfuuca xukunka ku tacalluqda hunaaka suwarun suwar baa jirta iyo midaallo min almawquufi mawquuca ka mid a ah, fii alfaadiha xagga lafdiga yay mawquufkatayay ka tahay mawquuf wa shaklihaa xagga shakliga iyo suuradana mawquufay ka tahay laakina almudaqiqa qofka hoos u fiiriyey fii xaqiiqatiha dhab ahaanteeda hoos u fiiriyey yaraa wuxuu arkayaa anaha alfaadan shakligeeda mawquufka ah bimacna alxadiidi marfuuc inay lamid tahay xaqiiqahaan baarki nidaa sidaa darteed bay adlaqa calayha alfaada noocaasa waxay ku idlaaqeen darkeeda alculamaau culamadu waxay ku idlaaqeen isma almarfuuci xukman bay ku magacaabeen almarfuuc xukman bay ku magacaabeen daahirka lafdiga iyo shakliga iyo muuqaalka iyo suurada waa mawquuf oo saxaabi baa hadlaaya saxaabi baa hadlaaya ama maarata waxbaan samaynay leh laakiin marka la fiiriyo maahiyada iyo macnaha gudaha ku jira markaad fiiriso warkan war nabi waxaanan ma noqon karo warkan war nabi waxaanahan ma noqon karo markaasa waxaa laleeyahy almarfuuc xukmun baa laleeyahy ama alfaada noocana waxaa loo isticmaala marfuuc loo isticmaala sida noo maamunto marka waxaa lagu magacaabay almarfuuc xukman hunaaka suwar min amawquuf mawquufka kamida fi alfaadi xagga lafdigeeda mawquuf ka tahay wa shakliha suuradoo kale walaakina almudaqi laakina almudaqiqa qofka si daqiiqa u fiiriyey fii xaqiiqatiha dhabteeda yara waxyaarka wa anaha alfaada shakli ahaan mawquufka ah bimacna alxadiidi lmafruuci inay lamid tahay lidaa saa darteed baa adlaqa culamaau adlaqa calayha alculamaa culamadu waxay alfaadna noocaasa ku idlaaqeen isma marfuuci xukman ku magacaabeen marfuuc iskamayna dhihin lannahu marfuuc lafda marfuuc sariix maaha marfuuc sarix maaha marka in la raaciyo la qaydo la yihahdo marfuuc xukman weeye oo xukman markaad leedahay maa iska dhahay marfuuc waxaan uu dhahaynin xagga lafdigii iyo shakligii baa lagu haystaayo shakliga lafdiga waa mawquuf saa darteed xukunkuu marfuuc ka yahay ee anaha min almawquufi lafdan axaadiista mawquufada xagga lafdigaa ayuu kamid yahay xagga lafdiga waa mawquufo saxaabiga qaala iyo saasaa leh almarfuuc xukman laakiin xugun ahaan waa marfuuc oo warka war saxaabi ma noqon karo warka war saxaabi uu ku hadlay ma noqon karo Ah, arki doonsuwarka w min tilka suwar suurooyinka waxaa kamid a ah xadiidka aad ku aragta aad leedahay marfuuc xukman aad leedahay waxaa kamid a ah, kow an yaquula saxaabiyu inuu yidhaahdo aladii saxaabiga aan lam yucraf lagu aqoonin bilakdi qaadasho can ahlilkitaab saxaabiga aan lagu aqoonin inuu ahlukitaabka wax ka qaato israa'iiliyaad iyo inuu ahlukitaabka yahuud iyo nasaare wax ka qaato aan lagu aqoonin ayaa wuxuu dhihi qowlan hadal buu ku hadli laa majaala aan shaqo ku lahayn nin ijtihaada ijtihaad fiih war aan ijtihaadba geli karinba oo waxyaalihii qaybiyaadkahaa iyo waxyaalihii horee tagay iyo waxa soo socday iyo wax cuquubaa ka ratibni iyo waxaan ijtihaadba shaqo ku lahayn axkaamtan takliifiga iyo masaaisha fiqiga furuucda ehe maaragtay muxuu ahaa macqulat lmacnaa la yihahdo macqulat lmacnaa ah, cilalkeeda la garan karo iyo masixigita ay ijtihaadi karaan ay masaa'ilkaa soo bixi karaan laakiin masaaishaan ijtihaadda geli karin ee cibaadada maxdiga ah ama cuquubo ka ratimi ama thawaab iljaza ama keybiyaadka ama waxaa imaan doona aakharaa waxaasoo dhan laa majaala liijtihaadi fiih ijtihaad shaqa kuma leh mujtahidiinta ma fara karaan walaa lahu tacaluqun aan tacaluqna ku lahayn bibayaani luqa cadaynteedna aan tacaluq ku hadaniina waxaan luqa wala fasirana luqa fasirka shaqa kuma leh aw sharka hariibin hariib la sharxayna aan shaqa ku lahayn wuxuu iska yiri sidaa waa sidaas saxaabigu markaa dib ogu noqonay ma aha saxaabada israa'iiliyaadka weriya ila bacd saxaaba axaadiistooda waa laga gaabsaday wixii ay saxaabada kale waafaqaan mooya wixii kale waxay dhex galeen axaadiis kutubtii iyo waxay iyo wixii qorqorada injiil dhex galgaleen oo ka faa'idaysteen markaasaa isku dhex garmaaydeena markaa laga tawaaqufayba waxyaalaha inta badan laga sheegay cabdullahi bn camar bn caas oo waa kii dhihi jiray abu hurayra radia allahu canhu axad axaadiista nabiga alay slam iga badan ma jirto ilaa cabdullahi bin camar bin caas fainahu kaana yaktubu walaa yaktubu waa qori jireen mima qori jirin marka wuxuu u qoray inuu ka xadis badnaa wamaca dalika cabdullahi bin camar axaadiistii ba yarta abu hureerada waa kan ma gaari karo abu hureera u qiray inuu ka qoraal badnaay oo ka xadis badnaay aw xagee aaday waxyaala badan ba culamadu sheegaan waxaa kamid ah cabdullahi bin camar bin caas wuxuu kamid ah raggii u tadaruqay dhex galay axaadiista israa'iiliya kutubtii towraad waxaas wuu dhex galgalay marka wixii baa isku yar darmaday wixii la garanayo mooyaane waa laga tawaqufay qaar baa sidaa leh ku cileeraya cilooyin kale way jiraan ayib marka wuxuu leeyahay an yaquula saxaabiyu aladii saxaabiga aan lam yucraf lagu aqoonin bilaakhdi inuu ka qaato can ahli kitaab inuu ka qaato aan lagu aqoonin baa wuxuu yidhi qowlan hadal hadalkaasoo laa majaala lilijtihaadi fiihi ijtihaad shaqo ku waxa la ijtihaadaba aan kamid ahayn walaa lahu tacalqun aan tacalq iyo calaaqo iyo xiriirna la lahayn bibayaani luqati luqa la la fasirayo aw sharxi xadiiin sharxi hariibin hariib lafdi hariib oo macnihiisa uu qaamid oo qarsoon yahay sharxiisana aan ku lahayn ayuu ku hadlay mila waxaa lamida ah inuu yidhaahdo alikhbaar ka oo kale can alikhbaar almaadiya can alumuur almaadiya umuurihii tageed ka warramaya alumuur almaadiya ka badi lkhalqi badi lkhalqi buu ka warramaya nebi aadam sida loo abuuray buu ka sheekeynaya dhoobadii laga abuuray iyo markuu la abuuray hindisada hindisooda iyo salaamtii malaa'igta ay salaameen iyo dhoorarkiisa situuna buu ahaa iyo diraacan iyo waxaasuu sheegay ka sheekeeyey asagii xaawo iyo abuurka laga abuuray iyo jannada ay dhex joogeen iyo wurihii qur-aanku ka sheekeeyey buu wax kamid a ah, yuu ka hadlay waxaana waxa qof uu ijtihaadi karaa wax qof ijtihaadi kara maaha laabudda min nasin marfuuc ila nabi sala allah alay slam war nabiga loo tiriyo inuu jiro meesha badulkhalqi buu ka hadlay malaa'igta in min nuur laga abuuray biniaadamka in laga aburdhoobo jiniga in laga abuuray min maariji min naar waxaas ku sheekeeyey aw ilikbaar ama wuxuu ka waramaya can ilumuur ilaatiya umuura imaan doona waxyaala imaan doona ka waramay haye hmm. nacam aw ilikbaar wuxuu ka waramaya can ilumuur ilaatiya umuura imaan doona oo weli dhicin sida kalmalaaximi dagaalada waaweyn dhici doona lagu hoodan doona bayn almuslimiina walkufaar dhex mari doona gaarahaan ardu shaam iyo waxa ka dhici doona ee dagaal iyo malaaxima iyo muslimiinta waxay gaaladu socdaan oy ku hayaan annaga kuwaasaan ujeednaa kala reebaan intaana waa maxduur intaana mae waa laga soo reebay waxay ku hayaanba maalin dambe kuwii lasoo reebay baa soo istaagi oo dhihi walaalaha noostan kala baxdaa ma ogolaayno in badan baa waxaa nagu sirteen ah, fariq tasud fariq tasud in badan baa nagu isticmaasheen maanta yeeli mayno skansiy ama anagii aman dayaanka wada gelayna amna daaya hal saf ma wada tuuran magac dagaal dhacaya weyn nabiga ka sheegay alay salatu wasalam arda sham dagaal weyn fi saxiix muslim kitaab alfitna markii laga hadlaya kutub ummahati sita kitaabka ugu mufasalsan ugu dheer ee eh, aad oga sheekeeya eh, axaadiista cajiibka fi saxiix muslim wey inaan akhrino muhim wey kitaab alfitan fi saxiix muslim wixii marka malaaximtaha ee dagaaladaha ee dhacayey almalxama wاlxuruub dagaaladii dhacay buu ka sheekeeyey qof saxaabi ah yaa ka sheekeeyey ma dhici kartaa inuu saadkiisa u yahay maya marfuuc xukman wey warkan waa war nabi daahirkiisa mawquuf ma aha adoo saxaabiha ku hadlee laakiin hadalkan hadal ijtihaad geli kara maaha kow war uu towraad iyo injiil ka soo qaatayna ma aho israa'iili ama israa'iiliyaad qofka laguma aqoonin saxaabigan laguma aqoonin maxaan samaynaa warkan sida war nabi oo kale ka dhigno marfuuc xukman maa dhehna marka marfuuc xukman maan leena walfitani fitan buu ka sheekeeyey fitan dabixi doonta abu hurera kale radi allahu canhu wuxuu leeyahay laba kiis laba qandiba ii buuxiy nabig alay slam bule laba qandi qandiga ii sheegay hurera ii sheegay qandiga weli ma taabanin buu yiri haddaan taabto kurkaa kurkaa ay maqan anaa lay diliba muluugtii banu umaya waxbuu ka sheekay leeyahay wa axwaal yowma qiyaama qiyaamada axwaasheedu ka sheekeeyey saxaabigii ah, saxaabigi isagoo nabiga sheegin magaciisi iyo qiyaamihii iyo waxa dhici doona iyo hawligeeda iyo mashaqadeeda iyo dhibaatadeeda iyo jazihii iyo xisaabtii iyo miisaankii iyo siraadkii waxaasu ka sheekeeyey ayb ijtihaad lala imaan kara maaha waa war un u baahan waxyi inuu yahay min arasul aleh salaatu wasalaam ah. marka waxaa leeyahay warka isagaa lafdigiisa mawquuf ba ahaadee iyo shakligiise laakiin xugun ahaan waa marfuuc ayaa laleeyahy xugun ahaan maxaa la dhihi marfuuc weeyaan ayb aw ikhbaarin ka waram aw ikhbaarab wuxuu ka warramay cama yaxsulu bificlihi wax samayntiisa laga helo hawaabin hawaab yaxsulu hawaabu hawaab imaanaya ama yuxsalu waxaa laga hela wujuuda hawaab baa laga heli maksuusun ajir iyo hawaab maksuus oo la khasisay aw ciqaabu maksuus ciqaab khasisan inta intaa ninkii sameeya falahu min alajri cashra xasanaat uwa khasisleer toban xasan uu leeyahay yiri miata daraja yaa loo qori muxiin canhu miata sayaa laga tiri ayuu leeyahay aw ciqaabu maksuus buu sheego ninkii saa isaga yiraahdo ilaah baa u cararaya Eh, sidii saddexdii oo kale alaatatun laa yukalimu llah ywma alqiyama walaa yanduru ilayhim walaa yuzakiim walahu cadaabun aliim soo marte cuquubu sheegay ninkii waxa waxaa sameeya wixii mudaana sheega waxa waxaas ayb waa cuquuba maqsuusa ka qowlihi man facala kada ninkii waxaa sameey falahu eh, min ajri kada waxaa ajri fi suuleey falahu min alajri kada inaad tirahdo ama falahu ajru kada inaad tirahdo waxa ajri fi suuleey aw yafcala saxaabiyu saxaabiguna wuxuu sameeyey maa laa majaala lilijtihaadi fiihi waxaan ijtihaadka shaqa ku lahayn ka salaati cali radi allahu canhu an salaadiisii salaatal kusuufi wuu tukaya oo kale fii kuli ragcatin ragcad kasta akara wax ka badan min rukuucayn la yimid salaatlkusuuf wuu tukanay salaatlkusuuf haddaba arato salaada kale ka duwan tahay sida loo taabaya qirada loo akrinaya la rukuuci samic allahu liman xamida markii saa loo istaagi lahaaba qiradu waxdan lasii bilaaban faatixada waa la bilaabi qira kale waa la bilaabi nabiga alayh salaatu wasalaam laba eh, rukuucood fii kuli ragca xadiidka mushiirka saxiixa kaa wey caadiga marka waxaa laga wariyey asagoo rukuuc laba rukuc ka badiyey laba rukuuc ka badiyey halkii ragcadood laba rukuuc buu ka badiyey warka marka caligu la yimi salaad buu ziyaadiyey salaaduna waa cibaado maxd ah oon ijtihaad geli karin sida loola imaanayo waa inay tahay manquul min anabi sal slam waxy weeye marka warkaas salaa meel buu iska ku hayaa nabigu ka maqlaa alayhi salatu salaamadeeda bal hadee asagoo marfuuc ah asagoo marfuucaba ah jiraba oo marfuuc sariixana ujeedna qibla waa marfuuc xukmane asagoo marfuuc sariixa fi saxiix muslim lix rukuucood oo saddex rukuucaad fi kuli ragca bale tamaaniya rukuucaad ayaa soo arortay marka kaasna waxyaalaha laga haysta ka tahay imaam muslim raximah ullah lagu qabsaday ka tahay waxaasaan samayn jira xilligii nabiga bay iska dheheen waxaasaan dhihi jira xilligii nabiga qowl waxaasaan nabiga caleyh salaatu wasalaam itaar ka sameyna bas dhibaato baan arki jirin ah, laa yaroona basan bikada ayay dheheen <clears throat> faina daafow marka arrinta noocaase saxaabigu uu yidhaahdo kunaa naquul oo kunaa nafcal oo ma kunaa naraa basa dhiba baan arki jirin uu saxaabigu iska yidhaahdo waa la fiirin tafsiir bay u baahan tahay fain adaafow hadduu tiiriyo ilaa zamani nabiy nabiga alayh salam zamankiisii oo wuxuu yidhi waxaan samayn jirnay zamankii nabiga ayuu yidhi zamankii nabigu raaciyey fasaxiixu sida saxiixda anahu marfuucun xadiidka marfuuc weeye lakiin marfuuceh xukman walaa lafdan sariixan maya xukman wey ka qowli jaabirin oo kale kunaa waxaan ahaan jirnay naczulu kuwa siiba calaa cahdi rasuulilah sal slam cazli cazli baan samayn jirnay fi cahdi rasuulilah calaa cahdi rasuulilah waalqur'aanu yanzil buu raaciyey kuna naczilu wlqur'aanu yanzil quraan baa dagaya casmigu de waxaa weyaan in biyaha dhulkaa lagu daadiyo shahwada cinda aljimaac ayaa loola jeedaa wain lam yudifuu ilaa zamanihi hadduuna zaman u idaafaynin oo waxaasan samayn jiray buu iska yiri ma dhihin waqtiga nabiga muuna sheegin ma waqtiga nabiga ma waqtiga abubakar muuna kala sheegin fa huwa cinda aljamhuur jamhuur agtooda mawquuf weeyaan hadduu nabiga alayh salam zamankiisa adoomayo ka qowli jaabir jaabir bn cabdillahi walkiisi kunaa waxaanu idaa sacidnaa markaan korro buuraha kabarna allahu akbar baan dhihi jirnay meelaha taagga markaan fuulayno wa idaa nazalnaa markaan hoolananana sabaxnaa subxana allah baan dhihi jirnay marka markuu saa kunaa leeyahay fii zamani nabiy muuna raacinin marka mawquuf wey laakiin hadda isagoo marfuuca baa jira xadiidkaas isagoo marfuuca saxaabada nabig alay slam la socdaan xataa nabig alay slam dhihi jira irbicuu calaa anfusikum fa inakum laa tadcuuna asama walaa ghaa'iban waa kii dhihi jira nabig alay salatu wasalaam aw yaquula saxaabiyu inay kahor saas u qaadaan oo qayliyaan oo ismoojiyaan baa loo diiday in cinda sacuudina takbiir lala yimaado cinda alhubuudina subxaan allah la yihahdo waa min sunati nabiy sala allah alay wasalam almarfuuca aw yaquula saxaabiyu saxaabigu baa wuxuu yidhi umirnaa bikada waxaasaa dhana amray aw nuhiinaa can kada waxaasaa dhanaga reebay aw min asunati sunada waxaa kamida ah, kadaa sidaasa kamida ah ayuu iska yiri marka umirnaa markuu yidhaahdo aamirku ah, waa nabiga nuhiinaa markuu yidhaahdana naahi wax reebay waa nabiga min asunati markuu leeyahay sunada nabigu u jeedaa sidaasa saxa oo raajix ah kolba hadduu saxaabi yahay waxaa sidaa ku hadlaaya ila saxaabada waxa wax amri jire nabigu ahaa wixii wax ka reebi jire nabigu ahaa wixii sunno ay qaadan jireen sunnada nabiga ahayd calayhi salaatu wasalaam mithlu qowli bacdi saxaaba saxaabada qaarkood hadalkoodoo kale umira bilaal waxaa la amray an yashfaca alaadaana inuu aadaanka shafci ka dhigo tira isleeg oo yuutira aliqaama aqimkana uu witri halhal ka dhigo ah, yaa la amray yaa amray bilaal sidaas nabiga amray alayh salam marka waxaa la dhahaa alxadiiث اlmarfuucu xukmaa wa ka qowli ibni catiya gabadha umu cadiya la yihahdo radi allahu canha alcadawiya maxay tiri nuhiinaa waxaana naga reebay haddaan haweennahay can itibaaci اljanaa'izi bay tiri haweenka waxaana naga reebay janaazada inaan raacno walam yuczam calayna laakiin laguma adkaynin cazmi ah, iyo adeeg ma walam yuczam calayna haddii ay laakiin ay imaato xaalado maxduur ahoo khataro kale ay imaan karaan casmi bay noqona marka sababta kale ee caaridka ah ama khaarijkaa sii adkaynaysa wa ka qowli abi qilaabata abi qilaaba aljarmi cabdullahi bni zayd hadalkiisii uu yidhi can anasin anas bni maalik isagoo ka warinaya inuu yidhi anas bni maalik isagoo ka warinaya wuxuu yidhi min asunati anas buu ka warinaya wuxuu yidhi anas min asunati waxaa kamida ah, idaa tazawaja albikra idaa tazawaja arajulu lbikra markuu ninku guursado garab cala fayibi islaanuu sii qabowna ka dul keeno aqaama wuxuu ku nagaanayaa cindahaa cinda albikr middaa bikaarada agteeda sabcan toddoba beri buu joogi oo midda hore dh u tegeynin ah, midda hore una u tegeynin wareeg iyo salaan iyo maxaad ku bardeen xaaladaha ka warram iyo caruurtii iskuulka aadeen iyo waxaa dhibaato ma laakiin barigii iyo mabiidkii iyo joogidii gabadhaa cusub toddobadaa beriyaa la tababaraya ayib ah, aw yaquula raawiyu marka min asunatidaas walidalika abuqilaal wuxuu dhihi jiray abuqilaal aljarmi wuxuu dhihi jiray eh, haddaan damco inaan dhaho qaala qaala rasuulullahi waa ay banaan tahay buu dhihi jiray lanna min asunati markuu anas leeyahay waxay ka dhigan tahay isagoo yiri nabigaasaa yiri sunada nabigu ka wadaaya sala allah alay wasalam aw yaquula araawi ama raawiyuba wuxuu yiri fi lxadiifi xadiidkii wuxuu yiri cinda dikri saxaabiy saxaabi markuu sheegaayey agteeda bacda hadihi اkalimaat اlarbac raawidaas u socday saxaabi markuu gaaray kalimaadka soo socday afarta mid kamida ayuu ku hadlay waya kalimaadka afarta waa maxay ee bacda saxaabi la dhacayo yarfacuhu abu hurera can abi hureyrata markuu marayo wuxuu yarfacuhu yarfacuhu macnaa waxaa loo wadaa nabigu u kor yeeray xadiidku waa xadiid rasuul marfuuca aw muxuu yarmiihi ayuu yiri yarmiihi yarmii macnaa yarwi yarmi yarmi khayran aw yaquulu khayran waa ka aheed laysa اkdaabu aladi yuslixu bayna الnaasi ynmi khayra aw yaqulu khayra marka ynmi maxay tahay maxay tahay macnaheeda yaquul ynmiihi manaa yarwiga yaquul wey aw yabluqu bihi ayuu yidhi suusa wusawku wuxuu yidhi yabluqu bihi ha saxaabigu warka wuxuu gaarsiiyey nabiga calayh salaam ayuu gaarsiiyey warka war nabi wey aw riwaayatan buu yidhi can abi hureyrata riwaayatan riwaayatan macnaha waxa weye riwaayatan marfuucatan ila nabi bay ka dhigantay intaas badan waxay ka mid tahay alfaada xadiidka ka dhigaysa marfuuc xukman marfuuc xukman haddaad aragto waa ku badan tahay xadiista ka xadiid ilacraj ninkii acraj ah xadiidkiisa cabdiraxman bin hurmus cabdiraxmaan bin hurmus can abi hurayrata wuxuu ka wariyey riwaayatan buu yiri soo maarta can abi hurayrata riwaayatan marka riwaayatan marfuucayna nabiga la jeeda laa taquumu saaca saacadda qiyaama dhacdo xataa tuqaatiluu inaad ka dagaalantaan qooman qolaad kala dagaashaan sikaara alacyuni indha yaryar qolo ina yaryar kala dagaashaan qiyaama ma dhacayso min calaamaadka saaca kamid siqaardhacdu mase marka ujeedada hadda waxaa weeyaan can abi hurayrata riwaayatan marka riwaayatan iyo yarfacuhu iyo yamniihi iyo yabluqu bihi intaba waxay kamid tahay alfaada lala fahmayo xadiidku inuu yahay marfuuc inuu marfuuc yahay lakin sariix maaha marka xadiidkii marfuuca waxaa loo qeybiyey marfuuc sariixan iyo marfuuc xukman baa loo kala qeybiyey ama sayufasir saxaabiyu saxaabigiibaa wuxuu fasiray tafsiiran tafsiir yuryahu xadiiu ku fasiray cafwan tafsiiran buu fasiray lahu tacaluqun ku tacaluqa oo tacaluq la leh bisababi tafsiir wuxuu dejiyey oo ku hadlay saxaabiga aayaddan sabab nuzuulkeeda xiriir la leh baa la sheegay markaas wuxuu yiri sababtay kusoo degtay waa saa saasuu yidhi marka sabab nuzuulka nabiga ma sheegi kara aleyh salatu wasalaam sabab kusoo ka qowli jaabirin oo kale jaabir cabdillaahi muxuu yiri kaanat ilyahuudu yahuud waxay ahaan jirtay taquulu tii tiraahda man ataa imraatahu ninkii xaaskiisa u galmooda min duburihaa gadaala ga tagaa fii qubulihaa laakiin qubulkiiba u tegey jaaa alwaladu ilmihii wuxuu ku imaan axwaala xaalu ina wareejinaayo saasay dhihi jireen wararka beentay ku hadlaan bay kamid ahayd faanzala allahu tacala ilahi ba wuxuu soo dejiyey nisaaukum xarthun lakum haweenkiina xarthi iyo beer ba inin yihiin faatuu xarhakum u taga anaa shiitu sartan soo maartid adiga xarthigii una ka leexanin xarfiyuuna ka leean beerta ka leexanin meesha beerta ka imaanato waa qubulka ah, duburka il wax ka imaan maleh ilma kama imaanayo qubulka haddaad aadood xarfigaasi iyo meeshaas aad u tagto saad rabto anaa shiitu marka halkaas imanaysa kayfa shiitu muqbilan mudbiran ila akhiri hal yuxtaju bilmawquuf xadiidka mawquufka le ma la xujaysan karaa almawquufu kamaa carafta saad soo ogaatay qad yakunu saxiixan inuu noqdo la aw xasanan buu noqon karaa aw daciif waa kaan soogeyn munqadix buu noqon karaa waa kaan lahayn mursal buu noqon karaa marka hadduu munqadix iyo mursal noqon karo daciif buu noqon soo maarsid ها mrka صحيح waa نoqdaa xasن waa noqdaa ضaciif waa noqdaa lakin xatىa low habatat xagga xujada marka ka hadlayno low habatat xataa hadday sugnaato صxatu haddaanu ogaano sanadkiisu inuu hawaasan yahay mutasil yahay ruwaadiisa cudul fiqa yihiin fahal yajiب الcamaل bih in lagu camal falo ma waajiba xadiidka mawquufka ah واljawاab wxa wey can dalika arinkaas ana اaصl sida aslka waxaa weeyaan fi mawquuf xadiidka mawquufka way saxabi warkiisa weeyaan qowlkiisa ficilkiisa cadamu wujub اlcamal bihi in lagu camal falo waajib maha cadam wujub اlcamali in lagu camal falo waajib la-aanteeda way biyasa lagu camal in lagu camal falo waajib maaha saas kuwe aslka waa saas لأnnahu warkan mawquufka ama mawquufku aqwaalu waa hadalo wa afcaalu ama ficilo le saxaaba ay waa war saxaabi iyo ficil saxaabi wey war saxaabiy ficil saxaabina laguma adoonsanin inaad raacdo waxa lagugu adoonsan qaala lah qaala rasuuluhu saxaabadu waa sharaxii iyo fahamkii dadka ugu dhow ee fahamsan weeyaan muraadka nabiga calayh salaam hadalkiisa iyo ficilkiisa kuwa fahamsan weeye laakiin ayagu xujo ma noqdaan maya dabcan ah, waa masala fi usul fiqi marka laga hadlaayo khilaaf ka taagan yahay qaar baa qaba qowl saxaabi xuja oo adilada usul adilada ku daraan adilada la xujaysta ku daraan qowl saxaabi maadimada qaarna waa mutafaq in la xujaysan karo qaarna waa mukhtalaf kuwa mukhtalafyaha ay ku darar qaarna marka waxay waa xujo kuwa waxay leeyahay khulafaa raashidiinta afarta yaa xujo kuwa waxay leeyahay sheekhaan abubakar iyo cumar abubakar iyo cumar baa xujo marka masaladan warka saxaabada ay ku hadleen ama uu sameeyey asalku xujo maabu kuleen laakinahaa xadiistaas wararka mawquufada idaa habatat hadday sugnaato sanad ahaan fa inaha tuqawi waxay xoojini bacd alaxaadiisi daciifati axaadiista daciifada qaar ka mida xadiidka daciif ee dacfigiisa una darayn dacfigiisa xagga dabdiga uu yahay haddii war saxaabi la helo xoojinayo xogow ictibaad korba war ka cayar korba war kamaa mara fi mursal sidaa mursal kusoo maray xadiidka mursalka markaan soo maraynay iyo culummada khilaafkooda iyo waxay isku haysteen waa kiaa soo maray goormuu kor u kici karaa mursalka waxyaalihii xoojinaya waxaa kamid ahaa in war saxaabi loo helo saxaabi hadalkiis baa xoojiyey mursalkii xujaysay markaas لأن صaabة صaxaabadu لأن الصaxaabata kana huwa اcamalu لأna eh, eh, ah, xaal الصaxaabati صaxaabada xaalkoodu kana huwa اcamalu bsuna صaxaabada xaalkoodu mxuu ahaan jiray wuxuu ahaan jiray kaana wxuu aha huwa sababu xaalku alcamal bisuna in sunada lagu camal falo saasuu xaalka saxabada ahaan jiray marka waxay saxaabada sameeyeen sunada ku camal falayeen baa lagu ximbaari wa hada ida lam yakun lahu xukmu marfuuc xugun marfuuc haduuna dhaka laleeyahay lu xujaysan maayo waa haduuna xadiidka saxaabiga warka saxaabiga u wato uunan ahayn marfuuc xukman haduunan ahayn kuwa hadda soo mareeya marfuuc xukmiga hadduu yahay dee marfuuc weyaane ma aha mawquuf ama ida kaana min aladii hadduu qaybtii yahay lahu xukmu marfuucu marfuuc xukunkiisa askar ahaa qaybtii leeyahay hadduu yahay fahuwa xadiidkaasi xujatu xujo weeyaan yajibu alcamalu bihi waxaa fan waajib kalmarfuuci sida marfuuca waa soo maray mar dhow alxadiidu almarfuucu xukman kalmarfuuci sariixan bulamidi kii sariixaaba lamid yahay almaqduuc tacriifu maqduuc waxaa la yidhahda luqatan ism mafcuul wey min qadacaa laga keenay lida wasala wasala wuu xiriiriyey maxaa ka soo jeeda qadac u kala gooyey اصطilaaxan huwa maa yadiifu ila taabici wax taabici loo karyoolay baa la yihahda aw min duunaba qof ka hooseeya min qowlin hadal uu ku hadlay oo ficil ficil uu sameeye taabici iyo wixii ka hooseeya taabici taabiciya warkood iyo ficilkoodba maqduuc la dhahaa soo marti sharxu tacriif ey huwa maa maqduum waxaa le wxu loo oo usnida loo tiimiy ila taabici aw taabiciyi taabici taabici taabicigii ka raacay taabici taabici waxa weeyaan wixii taabiciga raacay wey ah, ee ka dambeeyey faman duuna wuxuu ka sii wixii loo nisbeeyey ayaa waxaa la maqduuc min qowlin hadal ah oo ficlin ficil sameeyeen ah wlmaqduucu maqduuc hayru maqduuc iyo munqadic iyo saa ka darmanin shaqaisku male munqaicu sanadku shaqa kuleeyahy silsilada isnaadiga ayuu galaa maqduucuna sanadka wax kastaba ha soo maree meesha u dambaysa matniga ah ayuu shaqa kuleeyahy yaa iskale wlmaqduucu maqduuc hayru lmunqaici munqaici sanadka dhexda ka goonaa oo kala heyrkii weeyaan oo isku mid maaha liana almaqduuca min sifaati lmatni matniga tilmaamihiisa sifaatkiisa wey waa shaqa matni weeyaan matniga iskale waa laga hadlaayo maanta ee sanadkan yaa kaxeeyey yaa ka maqan lagama hadlaayo wlmunqadic munqadicuna min sifaat lisnaad sanad sifadii buu kusaabsan yahay sanadkaa marka laga hadlaya munqadic laga niqaashaa oo laga hadlaa itisaalu sanad buu kasoo horjeedaa munqadicu ay ana alxadiida xadiidka almaqduuca ee maqduuca min kalaami taabiciy taabici hadalkiis weeyaan faman duunahooda qof ka hoseeya waqad yakuunu inuu ahaada larkaa sanadu sanadka asaga ee matnigaas taabiciga uu ka hadlay sanadkaas ku gaarsiiyey qad yakuun inuu noqdaan arkaa mutasila mid xiriira ilaa dalika taabici markii taabicigaasi laga hadlaayo ilaa taabiciga inuu sanadka xiriiro waa dhici kartaa oo hadduu bukhaari maalan bilaabo sanadka ilaa taabicigii sanadka inuu ku taxo waa dhici kartaa oo waxa ka maqnaan calaa marka waqad yakuun sanad mutasil ilaa dalika taabici calaa xiin ana almunqadica munqadica se yacni waxaa loola jeedaa ana isnaada dalika alxadiid xadiidkaas sanadkiisu hayru mutasil baa loola jeedaa haddaad munqadic maqasho laakiin maqduucu mutasil waa noqon karaa munqadicse mutasil maaha walaa tacaluqa lahu bilmatni laa tacaluqa lahu xiriir lama lahaa bilmatni matniga xiriir lama laha waa ka matniga xiriir lahayn munqadica ah. matni maxaad gaari sanadka horeysa la hayaaba oo wax ka maqan yahay baa ka maqan lagu hayaa marka matn shaqa ku bare laakiin maqduucu asagu matnigan yaa ku hadlay ama snadkiisa ha hagaagsanaado abuxiin saasaa lada adxiya mithaalu maqduuc اlqowliy mawduuc war taabici ama taabicu taabici ka hadlay warkaasaa la dhahaa matniga noocaasa la dhahaaye markuu qowl uu yahay uu ka hadlay mithaalkiisa noo sheeg qowl xasan اlbasriy xasan basri hadalkiisa wey xasan basri ogta waa taabici warkiisa marka waxaa la dhahaya maqduuc fi salaati markuu ka hadlaayay salaad khalfa almubtadici qof mubtadica gadaashiis oo lagu daba tukada la weydiiyey markaasuu wuxuu yihi salli tuko wa calayh bidcatu bidcadiisa korkiisay saaran tahay adiga dusha kuma saarne mubtadac ma kudaba tukan karaa qof imaamo ku daba bidcadiisa saa watee haddii bidcadooda ku qowl ibraahim bn maxamed bn muntashir ah, maxamed bin ibraahim bn muntashir hadalkiisii kaana masruuq masruuq wuxuu ahaan jiray asagoo yar baa la xaday markaas masruq loo bixiyey masruuq ibnu ajdac masruuq ibnu ajdac wuxuu ahaan jiray yurhii kii raariciya assitra daahiisa baynahu asaga iyo baynha reerkiisa markuu salaada galayo ciddii waadeeyo gurigiiba laga adeeyana buulka waa buul yar intuu aarto gandoobka marada sii daysto yuu dhihi shaqaysta xagga ka shaqaysta dhinac kale kaar wiilkiisitala asubkiisa baragiisa daahisi daysan jiray bayna isaga iyo bayna ahlihi markaasuu wayuqbilu calaa salaatihi salaadiisa qaabili jiray isaga wayukhalliihim ehelkiisana banaanku ka mari jiray ayaga iyo wadunyaham addunyadooda alaabadooda iyo qaashadooda iyo shaqadooda danahooda faru ka qaadi jir kolba hadduuba asur samaystay dantooda banaanku ka mari jiray hasa shaqaystaana waan tukadaga soo dhawa ama guriga soo gelina ma dhihi karti xukmu lixtijaaji bihi xujaysiga mawduuca ama xadiidka ama afarta mawduuca ma la xujaysan karaa almaqduucu laa yuxtaju bihi lama xujaysan karo fii shayin shay oo min alaxkaami sharciya lama xujaysan karo xasanulbisri ba wuxuu yiri arrintaas arrintaas arrin xugun aho cibaada ku tacalluqda ma dhigti xujo kuma noqonayso ee walow walow saxad haba asaxdo nisbatuhu nisbada warkaa asagaa loo nisbeeyey sanad ahaan haba u asaxo inqidaacyiina ku jirin rawaadiisa fiqaan haba ha noqdaane ayadoo sax oo sanadku hagaagsan yahay xataa warkiisa xujo ma noqonayo maxaa yeelay xujo u noqonaya taabici liannahu kalaamu axad ilmuslimiin muslimiinta qof kamida ah hadalkii wey oo ficluhum ah, eh, muslimiinta qof kamida ficilkood wey dadka qaar waxaad arki qaala rasuulullahi iyo qof culumada kamida ah hadalkiisa qof culumada kamida hadalkiisa aad aad u ihtimaamu siin inta badan wuxuu soo xujeeya hadal baa aayadaha iyo qur'aanka iyo axaadiista iyo kuwaas xujaa sheekh hebel baasaa iyo sheekh hebel baasaa imaam hebel baasaa laysa bixuja xujo maaha hadaladooda ayagaa halka lasoo qaato ayagaa daliil loo raadiyaa warkoodaasaa daliil loo raadiyaa qaala shaaficiyu kada markaa tirahdo qaala ibnu baas ama qaala ibnu taymiya saasuu yidhi saa buu yidhahaa maa daliiluhu asagaa daliil loo raadiyo haddii daliil loo helana ahlan wa sahlan daliil kala qaadan daliil ma loo waayey raallahu wadaado baa la dhehaya warmis lama qaadanayo waxaa la qaadan waa qaala allahu qaala rasuulu llahi sal l slam hada huwa alxuja ah. lanno kalaamu axad muslimiina ficlu laakiin in kaanad hunaaka qariina hadday qariino jirto tadulu tusaysa calaa rafci warkaa inuu marfuuc yahay ka qowli bacdi ruwaati ruwaadda qaarkood waxay dhaheen cinda dikri taabiciy markii taabiciga sheegayeenna waxay dhaheen yarfacuhu ah, can xasan albasriy yarfacuhu ayuu raaciy waa koryeelay maala saasoo kale fayucaddu waxaa lagu dari oo lagu tirin cindaydin xilligaas haddii xaalad soo tahay lahu markaa waxaa lagu tirin xukmulmarfuuci almursal Ah, yucadu cindaydu low xukmu marfuuc mar xadiidkii marfuuc ahaa xukman marfuuca u ahaa ayaa lagu tirin almursal hadana mursal ahaa soo yarfacu mawrir haa marka waa xadiid marfuuca laakiin mursal ah lanna xasan bisri weeyaane xasan bisri waa taabici yarfacu haddii lu yidhaha xasan bisri oo wax kor yeelay maxaa la xadiidkiisa sheekh ya mursal min saxaabiyi saqad soo maarti marka waa marfuuc sax weeyaane nabiga hadduu sheega waa marfuuc laakiin sanad ahaan marka la fiirinayo mursal badi saxaabi muna sheegin iطlaaquhu cala lmunqaic munqaica oo lagu ilaaqo yani maqduuc baa soo ugeeni maqduuc iyo munqaicna way kala yihiin waa kaa soo maray mararka qaar baa waxaa arkaysaa culamada qaar oo maqduuci munqaic iskaga ilaaqi iطlaaquhu iskaga magacaabadiisa cala lmunqaici munqadici sanadka shaqada ku lahaa mararka qaar maqduuci matniga ahaa lagu iطlaaqo oo lagu magacaabo adlaqa waxay magacaabeen bacd lmuxadithiin muxadithiinta qaarkood ka shaaficiyi wa dabaraanihi baa kamid ahe lafda almaqduuci maqduuc lafdigiis wa araaduu bi waxayna oola jeedaan almunqadic bay ola jeedaan marka iطlaaquhu iطlaaqu lmaqduuc cala lmunqadic maqduucii baa yaa lagu magacaabi waxaa loo jeedaa munqaطic baa loo jeedaa ay aladii midka munqaطica aladii ah, munqaطicii bay ku ola jeedaan lam yatasil isnaaduhu sanadkiisa uunan xiriirin wahuwa isilaaxun hayr mashhuur isilaaxa noocaasa waa hayr mashhuur wey in munqaطic u jeeda aad maqduuc ku magacowdo isilaax hayru mashhuur caan ma aha sida mashhuurka waxaa weeyaan in maqduucna matniga uu shaqo ku leh munqaطicna sanadka uu shaqo ku leh oo laisku idlaaqi karin waqad yuctabar in loo cudurdaaraasa dhici karta lishaaficiyi shaafici raximahullah cudurdaar buu isagu leeyahay biannahu qaala daalika warkaa inuu yiri baa lagu cudurdaari inuu maqduucii uu munqadic ku magacaabay ama maqduuc intuu yira inuu munqadic oola jeedo waxaa loogu cudurdaarayaa biannahu qaala daalika hadalkaa wuxuu yiri qabla istiqraar alistilaax istilaaxa intuu weli sugmin bilowgii hore ee la aruurinayey ee weli aan si fiican loo kala qeexin oo culamaa musalax xadiid ay dhinac isku raacin ka hor bay ahayd ama abaraaniyu dabaraanise fa ilaaquhu ilaaqidiisu daalika uu xadiid maqduuc iska dhaho sagoo munqadc oola jeedo asagoo munqadc oola jeedo maqduuc dhaho ilaaquhu daalika yucaddu waxaa lagu tiriyaa tajawuza fi isilaax iska tajawuz weye isilaaxii asaga ahaa ayuu iskaga banaystay ama waa gudbay iska fududaystay tasahur wey tasahur fi isilaax min madanaati mawquuf wamaqduuc mawquufii maqduuca mudanaadkiisa meelaha loo maleynayo inay ku jiraan ama kutubta aad loogu sheego musanaf ibn abi shayba qabsoort kitaabkaas aad aatharta taabiciinta iyo saxaabada iyo aathartooda ku badan musanaf cabdirazaq sadcaani tafsaasiir ibnu jariir ibnu jariir dabari tafsiirkiisa iyo ibn abi xaatim tafsiirkiisa iyo ibnu mundir raggaas ayagana way aad bay usoo qaataan alaxaadiis almawquufa walaxaadiis almaqduuca wاllah aعlam bilah tawfiq slى اllah وsلم